الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد kitaabu ducaa'i baan ku soo jirnay waxaan soo sheegnay ducooyin badan oo allah subxaana wa tacaala qur'aanka uu rasuulka sal allahu alayh wasalam ugu waxyooday ducaa ambiyadu ay ducaysanayeen ama dadka mu'miniinta ah ama dadka saalixiinta ah baan soo marnay sheekuna wuxuu soo guuriyey ducooyin badan buu soo guuriyey oo qur-aanka uu kala soo dhexbaxay kadibna wuxuu ku xisuusiin doonaa ducooyinka sunnada sida kitaabkiisa uu ku magacaabay adducaa min alkitaabi wasunna waxaan maraynay ducada afartan iyo saddexaad ee qur-aanka ku soo aroortay waxa weeyaan ducada uu ku ducaystay ama ay ku ducaysanayaan dadka muminiinta ah ee saalixiinta ah oo waalidiintooda markaa adeeca oo markay gaarhaan afartan sano ilaahay barya allah jala wacalaa ducadan wuxuu leeyahay rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wa calaa waalidaya wa an acmala saalixan tardaa wa aslix lii fii duriyatii inii tubtu ilayka wa inii min almuslimiin ducada bilowgeedu wuxuu ahaa alla jala wacalaa fii kitaabihi اlkariim wuxuu yihi fii suuraةi اlaxqaaf wawasayna اlinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalathu umuhu kurha wawadacathu kurha waxamluhu wafisaaluhu ثalaaثuuna shahra alle wuxuu ka soo sheekeeyey insaanka inuu u dardaarmay waalidkiisa ixsaan inuu u sameeyo khaasatan hooyadii maxaa yeelay alle wuxuu yidhi xamalathu ummuhu kurha hooyadii way xambaartay dhib bay ku xambaartay wa wadacathu kurha waxayna ku dhigtay oo hooyadu markay foolanaysay dhib bay ku dhigtay oo xanuunka hooyada a maraysa oo markii ilmaha foolanaysa waa la garanayaa wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra uurkiisa iyo gurintiisa naas markuu nuugay kadibna allah wuxuu yidhi waa soddon bilood weeyaan ilan sagaalka hooyadii marna waxay noqon kartaa lix bilood ilmuhu waa ku dhashaan laba sanana waa la nuujinayay marka afar iyo labaatan bilood iyo lix haddii laisku daro waa soddon bilood sooma ibnu cabaas markaa wuxuu aayaddan ka qaatay ilmaha inay lix bilood ku dhalan karaan oo qof markaa haween guursaday hadday markaa lix bilood ugu dhasho ma dhihi karo marka ilmaha aniga ma dhalin lix bilood ilmahii ku dhalan karaan oo maaha inuu dhaho sagaal bilood baa la sugiyey saddex baa gabadhii u dhiman wa xamluhu wafisaaluhu alaaثuuna shahra qofkii wuu koray wuu weynaaday allah wuxuu yidhi xataa idaa balaga ashuddahu wa balaga arbaciina sana qofkii markuu xoogaysto oo xooggiisii uu kaamil noqdo wa balaqa arbaciina sana afartan sanana uu gaaro markaasuu ducaysanayaa wuxuu odhanayaa rabbi rabbi yow awsicnii alhimnii igu waafaji an ashkura nicmataka an ashkura inaan ku shukriyo nicmataka alatii ancamta calaya nicmadii aada markaa dushayda ku nicmaysatay isiisay wa calaa waalidaya iyo nicmadii waalidkayga aad ku nicmaysatay ile waalidkaaga jiritaankaaga qayb buu ka qaatay wuu ku soo barbaariyey wuu ku dalbayoo ilaahay wuu kaa baryey guur buu la yimid waalidkaaga marka waxaa la rabaa inaad isagana duco u samayso wa an acmala saalixan tardaa qofkii ilan wuu weynaaday afartan sanaad gaartay wax kuu laaban ma leh jirkaagii xoogaagii uu isbedelay jirkaagii wuu isbedelay oo timahaagii bedel baa ku dhacayoo way caddaadeen jirkaagii wuu daciifay zamankan hadda la jooga waad aragteen qofka takhaatiirtada waxay leeyihiin afartan sano markaad gaarto cudurro badan baad halis u tahay waa inaad cunooyinkaaga cunooyinka cunooyinka iska ilaalisaa qofkii sidaasaa lagula talin allahna subxaanaه wa tacaala insaankii uu uumay wuxuu leeyay afartan sano markuu gaaro wuu ducaysanayaa wa an acmala saalixan tardaa ilaaho waxaad i waafajisaa inaan sameeyo camal aad raalli ka tahay waa afartan jir maantana zamankan dhibka jira qofka afartan markuu gaaray indhihiiba u dilaacayaa markaasuu adduunye iyo inuu wax qaso meeshaan ka bood waa ninkii wanaagsanaaya maaragta marka hore iska wanaagsanaa afartan marka la gaaro waxaa la rabaa qofka inuu naftiisa la xisaabtamo xooggiisii afartan mar haddii la gaaray hoos baad usii socotaa kor ha sugin caqligaaga hoos buu dhacayaa xifdintaada hoos bay u dhacaysaa jirkaaga hoos buu dhacayaa sidaa aawadeed baa ahlulmadiina dadka madiino degan waagaas madiinaة الnabiyi calى صaaxibiha الصalaaةu wasalaam waa madiine markaa sharaf badan weeyaan ahlu madiina waxay ahaayeen qofkood hadduu afartan sano gaaro kaana yalzimu lmasjid masjidku laazimi jiray annagana maanta haddee dadkii bad bay ku dhammaanayaan nin afartan jiro waxaad arkaysaa ku dhahaya ma arag waan tacabirayaayo oo badda isku tuurayo markaa waa dhintay laleeyahay meeshaasoo oon ku dilay ama waxaasaa ku dhacay waa waktigii ilaahay usoo noqon lahaa xataa idaa balaga shuddahu balaga arbaciina sana saasuu ku ducaysanay wa an acmala saalixan tardaa wa aslix lii fii duriyatii caadatan qofka markuu afartan sano gaaro caruur buu leeyay owlaad buu leey qofka ilaahay uu qadaray maadaama afartan sano aada gaartay oo sii socoto ilaahay owlaaddaadii u bari wa aslix lii fii duriyatii rabbiyo owlaaddeedii islaax ina tara wakti iima harsano afartan baan sii daba maray kuwana iga dambeeya rabbiyo cumri haddaad siiso iyagana ii hagaaji ilaahay inaad u barido wa aslix lii fii duriyatii kadibna towba inaad la timaado innii tubtu ilayka wa innii min almuslimiin rabbiyo adigaan markaa kuu soo noqdayo wa innii min almuslimiina muslimiintaan ka mid ahay taasaa la doonaya qofka muslimka markaa inuu ku ducayso tawba afartan sano markaad gaarto waalidkoodood u ducayso naftaada oad u ducayso awlaaddaadooad u ducayso waa inta ugu muhiimsan wa inii tubtu ilayka wa inii min almuslimiin bal ducada u fiirso siday u sharaf badan tahay qofku wuxuu ku soo khatimayaa hada ducaa bitajdiidi tawba towbadii inuu cusboonaysiiyo maalin kasta qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu ilaahay u towbad keeno rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam saxaabada hal majlis uu fadhiistay bay waxay ka tirin jireen toddobaatan jeer wax ka badan inuu odhanayo rabbiqfir lii watub calaya innaka anta tawaab raxiim ilaahu dembigayga dhaaf igana towbad aqbal annaguna tusaya waa tarbiya mu'miniinta la siinayo inay alle subxaana wa tacaala u noqdaan ibnu kaiir wuxuu leeyahy xaafid ibnu kaiir raximah llah fii tafsiirihi hada fiihi irshaadu liman balaqa arbaciina sana an yujadida atawba wاlinaaba ila اllahi wayaczima calayha ibnu kaiir tafsiir aad iyo aad u fiican buu leeyahay oo qofkii aalacda fawaa'id badan buu ka helayaa wuxuu yidhi markaa arrinkan ducadan waxayna tusaysaa yuu yidhi oo qofka ku baraarujinaysaa qofkii afartan sano gaara an yujadida tawba towbada inuu cusboonaysiiyo wاlinaabatu ilى اllahi ilaahay inuu u noqdo wayaczima calayha inuu towbad keenayna ilaahay inuu markaa xaggiisa u noqdo oo u goosto oo u go-aamiyo inuu towbad keenay zamankaana intee laga heli haddee afartan jir baa jeegadii xiiranaya qofka cinro iyo wax markuu isku arko wuu iska bedelayaayo ma aragtay rinji iyo waxbaa la ismarin qofkii ma rabo wuxuu rabaa waa dallin yartaa in la dhaxo taasaa la doonayaa markaa ducadan markaa fawaa'id badan baa laga faa'iidaysan waxaa laga faa'iidaysanaya ducadan mar labaad bay soo noqotay waxaa loo soo celiyeyna alle subxaanaه wa tacaala uu soo celiyey waa xikmadda ku jirta nebiy sulaymaan baa horay ugu ducaysay oon soo marnay markuu rahaa rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya وعlى wاalidaya وأn أcmla صاaلحا تarضاa وأdkilnii biraxmatika fii cibaadika الصاaلiحiin ha lagu ducaysto markaa ducada oo waxyaabaha markaa laga qaadanayana ha lagu dhaqmo oo alle subxaanaه wa in loo noqdo oo loo loo toobad keeno oo camal صaalح ilahay inuu ku waafajiyo afartan markaad gaarto adigoo afartan gaaray oo aanan camal saalix lagu waafajin ka war xaaraan iyo xalaal aanan kala garaynaynin fisqi iyo wanaag aanan kala garanaynin waa wax la yaable markaa ducadaa markaa waa duco aada iyo aada u muhiima sidoo kale waxaa laga qaadan yanbaqii lidaaci an yas'ala allaha cala dawaami inuu qofka alle subxaana wa tacaala mar kasta weydiisto islaaxa duriyatihi ilaahay awlaad inuu hagaajiyo rabbi hablii min asaalixiin waan soo marnay rabbana hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun wajcalna lilmuttaqiina imaama waan soo marnay ilmihii oo loo ducaynayo haddana waxaan soo marnay wa aslix lii fii duriyati rabbi awlaadday islaax awlaada hadday kuu hagaagaan nolol fiican baad ku noolaan adduunyada intaad joogto laakiin awlaaddaada hadday noqdaan fala qaad iyo kuwa markasta laga soo dacwoodo oo aad gartooda u taagan tahay dadka zamankanna qaarkood waxaa laga helaa awlaadooda marka laga soo dacwoodo malaag inay ka dhigaan kan ugu dhibka badan oo markaa dadka dhiba oo la garanayo ummadda isku raacday marka laga soo dacwoodo wuxuu leeya war wiilkayga isagaba ugu fiicanba ninka awliye ilaahay weeyaan awlaadda ilaaha loo baryo zamankan zaman fitna lagu jiraa dhib badan oo awlaaddii laga calaacalayo ducadaa markaa aan badinno ducada afartan iyo afaraad waxa weeyaan qofkii inuu ku ducayso rabbana اkfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biاliimaan wlaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim qofka ducada inuu ku ducaysto waa duco markaa muhiima weeyaan oo qofka muslimka wuxuu ugu ducaynayaa dadka walaalihii ee muslimiinta ee ka hormaray allah subxaanaه wa tacaala wuxuu ka soo sheekeeyey muhaajiriintii lilfuqaraaءi اlmuhaajiriina aladiina أkhrijuu min diyaarihim waamwaalihim dadka fayga iska leh maalka gaalada laga helo yaa qaadanaya fuqaraau lmuhaajiriin baa la siinaya kuwa ilaahay dartiisa guryahooda oga soo baxay looga soo saaray yabtaquuna fadla min allahi waridwaana waxaa ku xiga waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim ansaar kuwa iyagoo markaa rasuulka markay maqleen u sii diyaar garoobay oo soo dhoweeyey oo maalkoodii iyo naftoodii u huray waa ansaar nimanka lagu magacaabo darajada labaad ee muslimiinta raggaasa ku jira oo fayga la siinayaa alle markuu ammaanaybaa wuxuu yidhi gadaashooda waxaa iman doonaa dad markaa u ducaynaya dadka muhaajiriinta iyo ansaarta ha waaladiina jaa-uu min bacdihim kuwa gadaashooda yimid muhaajiriin iyo ansaar waa annaga ilaahay naga dhiga eh yaquuluuna rabbana kfir lana yaquuluun waxay odhanayaan rabbana kfir lanaa rabbiyow dembigeenna noo dhaaf waliikhwaaninaa iyo walaalaheenna aladiina sabaquuna biliimaan iimaanka nooga hormaray sida lasu tixgelinayo bal u fiirso walaalaheenna waxaan ugu ducaynaynaa iimaankay nooga hormareen wakhti iimaanka u adkaa oo qofka aamino la cadaabayey oo lagu dhibayay bay iimaankii qaateen almuhaajiruuna walansaar wالsaabiquun wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina waاlansaar wاladiina اtabacuuhum biixsaanin iyo kuwa raacay aladiina sabaquuna biاliimaan walaa tajcal rabbiyow ha yeelin fii quluubina quluubteenna ha yeelin hillan cuqdad ha yeelin liladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey bal cuqdadu siday u xun tahay fiiri waa wax ilaah laga mangalo qof muslim ah oo walaalkaaga cuqdad inaad u qaado oo dadka zamanka waxa ku badan weeyaan aabba iyo waxaad arkaysaa iyo marka awlaaddiisa aan isla hadlaynin hooyo iyo walaaddeedii habaryar ilmaheedii eedo lama rabo qofka muslimka ah waxa weeyaan xasadna qalbigiisa kuma jiro oo muslimiinta xasdayo sidoo kale khillina kuma jiro walaa tajcal rabbiyo ha yeelin fii quluubina quluubteena hilla liladiina aamanuu bay odhanayaan kuwa ilaahay rumeeyey ilaahu qalbigeenna marka waasic uga dhig rabbanaa rabbiga now innaka adigu ra'uufun mid dadka u naxariistaa tahayo utura raxiimun oo markaa u naxariistaa tahay mid dadka u tura oo ra'uuf ah oo raxiim baa tahay sidaasay markaa ku ducaysanayaan waa kuwa gadaashaan yimid qofka muslimka ah marka qofka ka weyn iimaankii ayuu kaga horeeyey hortaaduu salaad tukanayey hortaaduu ilaahay rumaysnaa hortaaduu nebiga ku sallinayey qofka kaa weyn ee muslimka waa inaad taxgelisaa weeyaan walaa tajcal fii quluubina ila aladiina aamanuu walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan qof kastoo kaa weyn iimaankuu kaaga hormaray bilaahi jalla wacala aayaddan marka culimmadu waxay leeyihiin waxaan soo gelaynay nimanka shiicada lagu magacaabo niman waxaa jira muhaajiriinta wax ka sheega ansaar wax ka sheegaya bal iska daaye mu'miniintaa guud abubakar iyo cumar iyo cuhmaan bay wax ka sheegayaan nacuudu billaahi min dalik abubakar oo ah shaykhu lmuhaajiriina walansaar waa saxaabigii allah subxaanaه wa tacaala qur-aanka uu ku ammaanay rasuulka god la galay id humaa fi اlgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan dadkaasay wax ka sheegayaan cumar radi allahu canhu cumar bn khaaab alladii kaana ashayطaanu yafiru minhu shayطaanka ka cariri jiray jidkuu maro oo rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam uu yidhi ilaahu islaamka waxaad ku xoojisaa laba cumar midkood ilaahay uu baryey oo ilaahay cumar islaamku ku xoojiyey bay wax ka sheegayaan cuثmaan bay wax ka sheegayaan oo tasixyi minhu اlmalaa'ika sayidina cuثmaan malaa'igtaa ka xishoon jirta xishoodkiisa iyo wanaaggiisa saaxib اlqur'aan dinuurayn oo labadii gabdhood ee rasuulka guursaday bay wax ka sheegayaan shiicada markaa khayr ma qabaan ducadaan ma akhriyaan oo uma ducaynayaan sidaa darteed baa culimmadu waxay yidhaahdeen shiicadu markaa fay-iga waxay ku leeyihiin male maalka muslimiinta waxay ku leeyihiin male sidaa awadeed waa in beri laga noqdaa waxa ay samaynayaan waa in muslimiinta loo duceeyaa oo alle subxaanaه wa tacaala loo baryaa qof kastoo iimaankaaga horeeyey khaasatan marka almuhaajiruuna waاlansaar waxa weeyaan in loo duceeyo weeyaan allah subxaanaه wa tacaala baa qur-aanka in badan ku ammaanay allah subxaanaه wa tacaala baa markaa darajaad siiyey allah jala wacalaa baa markaa doortay oo kitaabkiisa kariimka ah ku ammaanay lilfuqaraaءi اlmuhaajiriina aladiina اkhrijuu min diyaarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أuلئiكa هم الصاaدقون الله سubحaaنه وتaعaaلى taasuu ku ammaanay gurigooda laga soo saaray maalkoodii baa laga soo ceediyey maxay arrinkaa u samaynayaan ilaahay dheeraadkiisay raadinayaan iyo raalli ahaanshihiisay raadinayaan rasuulkana sal allahu calayhi waaalihi wasalam way u gargaarayaan taasaa la doonaya qofka muslimka ah markaa inuu mu'miniinta ka horreeyey u duceeyo oo allah subxaanahu wa tacaala markaa u baryo oo u u duceeyo oo uusan noqon markaa kuwan alle subxaanahu wa tacaala qalbigooda uu gadiyey oo alle subxaanahu wa tacaala naxariistiisa uu ka fogeeyey taasaa la doonaya yaquuluuna rabbana اغfir lana wlikhwaanina aladiina sabaquuna bاliimaan wla tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim alcalaama cabduraxmaan bni naasir asacadi raximah اllahu jala wacalaa wuxuu leeyahay tafsiirkiisa wuxuu ku leeyahy waa shaykhu shaykhina hada ducaaء shaamil lijamiici اlmu'miniin min asaabiqiina min الصaxaabة wman qablahum wman bacdahum wa hada min fadaa'il اliimaan iimaanka fadligiisa taa keensanaysa ana almu'miniina dadka mu'miniinta ah yantaficu bacduhum bibacd qaarkood qaarka kale wuu ku intifaacaya wayadcuu bacduhum libacd qaarkoodna qaarka kaley u ducaynayaan dadka ahluliimaanka ah bisababi اlmushaarakati fi اliimaan maxaa yeelay iimaankay wadaagaan taasaa keenaysa allah subxaanaه wa tacaala markaa sidaas uu ammaanay ayib sheekha lagu magacaabo abu midfir abu mudfir aلsamcaani raximah اllah wuxuu leeyahay wafi اlآayaةi daliil calى ana الtaraxuma liلsalaf wاdducaaءu lahum bاlkhayr wa tarku dikrihim bsuu min calaamaةi اlmu'miniin wuxuu leeyahay sheekha asamcaani abu mufir asamcaani wuxuu leeyahay aayaddan waxay daliil u tahay ama ducadan calaa ana taraxum lisalaf dadkii naga horeeyey salafkee loo duceeyo oo raximahum ullahu la dhaho oo loo duceeyo iyo xumaan oon laga sheegin min calaamat اliimaan bay ka mid tahay qofka iimaankiisa waxyaabaha lagu garto iimaankiisa waxaa lagu gartaa dadkii ka horeeyey wanaagsanaa saxaabaduu jecel yahay oo u ducaynayaa taabiciintiibuu u ducaynayaa muhaajiriintii buu u ducaynayaa ansaar buu sidoo kale markaa u ducaynaya walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu ducada afartan iyo shanaad ee la doonaya qofka muslimka inuu ku ducaysto waxa weeyaan inuu ku ducaysto rabbanaa calayka tawakalnaa wa ilayka anabnaa wa ilayka almasiir rabbanaa rabbiganow calayka dushaadaan tawakalnaa tala saarannay wa ilayka xaggaagaan anabnaa u noqonaynaa wa ilayka xaggaagaa almasiiru hoyashadu iyo noqodka iyo celintu xaggaaday ahaatay suurat almumtaxina weeyaan laa tattakhid bay marka aayadda ku jirtaa ducada afartan iyo lixaad rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu waqfir lanaa rabbanaa inaka anta alcasiizu alxakiim rabbanaa rabbiga laa tajcalnaa hanaga yeelin markaa fitnatan fitno hanooga yeelin liladiina kafaruu kuwa kufriyay xaggooda fidno markaa ha nooga keenin oo xaggooda fidno rabbiyo yaana nooga imaanin fidnada waxay leeyihiin alibtilaau walimtixaanu weeyaan ilaahow kuwa kuu kufriyey hanagu imtixaanin inay maalan na cadaabaan inay na gumaystaan inay dhib noo geystaan rabbiyo dadkaa fidnaha nooga dhigin waqfir lanaa rabbiganow noo dembi dhaaf rabbanaa rabbiganow innaka anta adiga alcasiizu allaha awoodale ayaa tahay alxakiimu oo xikmada badan ducadaa ayay ku ducaysanayaan waa dadka mu'miniinta ah aayadaha waxay yimaadeen nebiyullaahi ibraahim marka laga sheekaynayey laqad kaana lakum fiihim uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir laqad kaana lakum laqad kaana lakum fii ibraahima wاladiina macahu id qaluu liqowmihim ina buraءaءu minkum wmima tacbuduuna min duuni اllah kafarnaa bkm wbadaa baynana wbaynakum اlcadaawaة wاlbagضاء abada xatى tuؤminuu biاllahi waxdah ila qowla ibraahiima liabiihi laastغfirana laka wma amliku laka min allahi min shay rabbanaa calayka tawakalna sidaasay ku ducaysteen markay beri ka noqdeen wixii markaa qoomka ay samaynayeen iyo shirkigii ay la yimaadeen qoomkii nebiyulaahi ibraahim ka hor yimid baa allah subxaanaه wa tacaala waxay ka baryeen inuu alle subxaanaه wa tacaala dembigooda dhaafo rabbiyow adigan ku tala saarannay xaggaagaan u noqonaynaa xaggaagaa dhammaanteen naloo celinayaa ee rabbiyow laa tajcalna fitnata liladiina kafaruu laa tajcalna ha nooga yeelin fitna fitno liladiina kafaruu waqfir lana saasay ku ducaysanayaan qofka muslimkaa markaa markuu fitno la kulmo ama wax dhibaya uu arko diintiisa oo alle subxaana wa tacaala raalli uusan ka ahayn waxaa la doonayaa inuu bari ka noqdo dadka waxay samaynayaan innaa buraa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah dad ilaahay caabudaya oo ilaahay u shariig yeelaya oo ilaahay wuxuusan raalli ka ahayn samaynaya haddii la arko ducada qowmkii nebiyullaahi ibraahim in lagu ducaysto weeyaan ducadan waxay la mid tahay rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu ku ducaysan jiray oo muminiinta ugu ducayn jiray walaa tajcal musiibatana fii diinina walaa tajcal idunyaa akbara hamina ha fidnada siday u dhib badantah walaa tajcal musiibatana rabbiyo musiibadeenna ha yeelin fii diinina diinteenna dhexdeeda walaa tajcal idunyaa akbara hamina ilaahu adduunyadana ha ka yeelin hamigeenna iyo fikirkeenna ugu weyn adduunye ilaahu ha ka yeelin ilaa qofbaa wuxuu ku soo kacayaa maalintii oo dhan fikro adduunyuu ku soo kacaya aakhiraba kuma soo kacaya war maxaa kaa horeeya maxaad shaqaysatay maxaad cibaado la timid adduunyuu ku soo kacaya haddana adduunya ku seexanaya qofka hamigiisa ugu weynay wuxuu ka fikirayo waa adduunya waa rasuulkan ilahi uu ka magangeli jiray qofka markaa alle subxaana wa adduunyada wuu siiyaa rasuulka sidoo tilmaamay addunya wuu siinayaa man yuxibu waman laa yuxib qofuu jecel yahay iyo miduusan jeceba alle subxaana wa adduunyada wuu siiyaa walaa yucطi اliimaana ila man yuxib laakiin ilaahay iimaanka wuxuu siiya qofku jecel yahay fidnadu marka waa dhib badan tahay khaasatan fidnada dadka gaalada lagala kulmo way dhib badan tahay marka ilaah in laga magangalo weeyaan alle in badan buu qur-aanka ku sheegay eh, fidnada dhibkeeda waalfitnatu ashaddu min alqatli qofka diintiisa uu ka fidnoobo iyo gaalnimo uu ku dhaco ayaa markaa darano waxay ka daran tahay in lagu dilo waalfitnatu akbaru min alqatli aayad kalena sidaasay ahayd wاlfitnaةu akbaru iyadaa ka weyn min alqatli dilka ka weyn sidaasay marka ahluliimaan ku ducaystaan oo alle subxaanaه wa tacaala ay ka baryaan ducadaa markaa fawaa'id badan baa markaa laga qaadanayaa in asmaada ilaahay subxaanaه wa tacaala lagu tawasulo faa'iidada ay leedahay ilaahay in markaa makfiro mar kasta la weydiiso rabbanaa maxay ku bilaabeen calayka tawakalna wa ilayka anabna laa tajcalnaa fitnata aladiina kafaruu waqfir lana iyagoo cabsanaya oo fitno ka cabsanaya haddana ilaahay waxay weydiisanayaan inuu fitnada ka badbaadiyo arrimahaasoo dhan markaa ducadan waa laga qaadanayaa iyo asmaada alle subxaanahu wa tacaala oo lagu tawasulo ducada afartan iyo toddobaad rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir rabbanaa rabbiganow atmim lanaa noo taam yeel nuuranaa nuurkeenna rabbiyo noo taam yeel waqfir lanaa rabbiyow dembigeennana dhaaf innaka adiga calaa kulli shayin shay kasta qadiiro mid awoodaa tahay ducadan waa duca marka aad iyo aad u fiican waa muminiinta ducada ay ku ducaysanayaan yowma alqiyaama marka munaafiqiinta nuurka laga qaado ile munaafiqiintii baa markaa la keenayaa muminiintii nuur buu alle subxaanaه wa tacaala siinaya munaafiqiintiina nuurkii baa laga qaadi faduriba baynahum bisuurin baطinahu fiihi الraxmة وظaahiruhu min qabalihi اcadaab yunaaduunahum alam naku macakum waa la kala goyn wاladiina aamanuu macahu wاladiina aamanuu macahu nuuruhum yascىa bayna أydiihim wa biimaanihim kuwa iimaanka lehna nuur baa hortooda iyo midigtooda soconaya markay nuurka arkaan iyo munaafiqiinta mugdiga ay ku jiraan iyo dhibka ay ku jiraan ba ilaahay markaa baryayaan waxay leeyihin rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lanaa alle subxaanaه wa tacaala bay markaa awal ku shukrinayaan ilaahay dambi dhaaf bay weydiisanayaan rabbanaa atmim lanaa nuuranaa rabbiyo markaa nuurka noo taamiel bay leeyihiin waqfir lanaa dembigeennana noo dhaaf innaka calaa kulli shayin qadiir sidaasaa la doonayaa marka qofka muslimka ah adduunyada inuu intuu joogana inuu ducada badiyo si alle subxaana wa tacaala yowma alqiyaama marka la tago alle macooda uga dhigo dadka muminiinta ee nuurka la siinayo muminiinta iyo munaafiqiinta walaalayaal waxaa lagu kala gartaa calaamado waxaa jira yowma alqiyaama lagu kala garanayo sida rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam uu tilmaamay dadka muminiinta ah waxaa lagu galanayaa waxaa ifaya oo nuur u noqonaya meelaha ay ka weysaystaan weysadan hadda aan iska fududaysanayno oo qofka muslimka uusan ka fikirayn haddaa markuu weysaysanayo xikmadda loo weysaysanayo iyo fadliga laga helayo yowma alqiyaama nuur bay kuu noqonaysaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi xadiid saxiixa xadiidka alimaamu axmed baa soo saaraya bayhaqi fii shucab اliimaan iyo bazaar waana xadiid marka صaxiixa ana أwalu man yu'danu lahu bالsujuudi yowma اlqiyaama wuu yidhi wa أwalu man yu'danu lahu an yarfaca ra'sahu waxaan ahay qofka ugu horeeya yowma alqiyaama la amrayo inuu sujuudo loo idmayo sidoo kale waxaan ahay qofka ugu horeeya oo la amrayo madaxiisa kor inuu u qaado waa marka la isxisaabayo weeyaan ummadahoo dhan baa la isu keeni ambiyadoo dhan baa iman ummaddii markaa waxay ku jirtaa bannaankaasaa la taagan yahay waa la rafaadsan yahay nebiyadoo dhan baa isu imaanaya nebiyullaahi ibraahim baa loo tegaya waxaa leeyahay war rabbigaaga nooga shafeec nebi ibraahiimow maanta dadkii waa rafaadeen adiga khaliiluraxmaan ah nebiyullaahi ibraahim wuxuu leeyahay war aniga ilaahay maanta ma hortegi karo maalin baan markaa been sheegayo ilaahay hortiisa ma tegi karo nebiyullaahi nuux baa loo imanayaa markaasuu leeyahay anigana qoomkaygii baan habaarayo waan cabsanaya ilaahay hortii ma tegi karo laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara soo muusan odhan nabiyullaahi ibraahimna waa kan yidhi inii saqiim ciisa loo imanaya wuxuu leeya arrinka aniga malihi nebi maxamed u taga nebi moxamed aan u tagno sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed baa loo imanayaa isagaa markaa ilaahay ku mahadinayo sujuudi markaasaa la amraya waxaa leeyahay sujuudii ka soo kaca fa arfacu ra'sii fa andur oo faundiru bayna yadaya hortaydaan fiirinayaa buu yidhi markaan sujuudda ka soo kaco faacrifu ummatii min bayni اlumam ummaddaydii baan aqoonsanayaa yuu yidhi ila nebi kasta ummaddiisii baa la socota ummaddaydii baan garanayaa aniga i raacday i rumaysay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula اllahi fakayfa tacrifu ummataka min bayni اlumam maa bayna nuuxin ilaa ummatik laga soo bilaabo nebiy llaahi nuux ila waa abuna haani aabbaheenii labaad weeyaan nabiyullaahi nuux ummadda ilan markaa nabiyullahi nuux wakhtigiisii waa kan la halaagay isagiiyo qoomkiisoo yar shan qof baa soo badbaaday ummadda taasaa laga beeray markaa dambe sideed u garanaysaa markaa nuux laga soo bilaaba ilaa hadda qaala rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waa gurun muxajaluuna min ahari اlwuduu walaa yakuunu liaxadi min alumam gayrihim wuxuu yidhi waqurun muxajaluuna min ahari اlwuduu waa kuwa marka xubno garan way xubno garan yihiin oo xubnahooda ayaa quran muxajaluuna kuwa xubno ifaya weeyaan oo min ahari اlwuduu weysada meeshay martay oo dhan baa ifaysa taasaan ku garanaya wejigii weysada la mariya wejigoo dhan baa ifi gacmihii baa ifaya lugihii oo dhan baa ifaya taasaan ku garanayaa marka alle subxaana wa tacaala nuur buu siiyey soomaha ummaddii markaa ducada ha lagu ducaysto waa duco markaa aada iyo aada u fadli badan oo muminiintan ay ku ducaysaneen rasuulkeenna sal allahu alayhi waaalihi wasalam ilaahay nuur buu ka baryi jiray gurigiisa markuu ka baxo rasuulkeenna sal allahu alayhi wasalam ducooyinka uu akrin jiray waxaa ka mid ah oo waxay ka mid tahay ducooyinka alkhuruuj min almanzil bay ka mid tahay guriga marka laga baxo wuxuu dhihi jiray allahuma ajcal fii qalbii nuura ilaahw qalbigayga nuur yeel wa fii samcii nuura ilaahu maqalkayga nuur yeel oo rabbiyo wax wanaagsan mooye wax kale yaanan maqlin wax wanaagsan mooye qalbigayga wax kale yuusan ku dhicin wa can yamiinii rabbiyow midigtaydana yeel nuuran nuur yeel wa can yasaari bidixdaydana rabbiyow nuur yeel wa fawqii nuuran korkaygana rabbiyow nuur yeel wa taxtii hoostaydana nuuran yeel wa amaamii hortaydana rabbiyow nuur yeel wa khalfii gadaashaydana nuura nuur yeel wa acdim lii nuura ilaahu nuur ii weynay bal intuu nuur ba ii fiiri rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam sidaasuu odhan jiro ilaahay nuur buu ka baryi jiray haddii alla subxaana wa tacaala sidaan horey soo sheegnay qofkii ilaahay barya baryadaa uu baryay saddex midood unbay kuu noqon in ducadii hadda lagaa aqbalo in balaayo kugu soo socotay lagaa xijaabo in yowma alqiyaama lagu siiyo nuurkaa aad bariday yowma alqiyaama maalin uusan nuur jirin baa waxaa laga yaabaa nuurka in lagu siiyo ducadaa markaa sidaasay u fadli badan tahay ducada afartan iyo sideedaad ee lagu ducaysanayo oo qur'aanka ku sugan waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto rabbi kfir lii rabbiyow ii dembi dhaaf waliwaalidaya iyo waalidiintayda rabbiyo u dembi dhaaf waliman dakhala iyo qofkii gala beytiya gurigaygooo muminan mumin ah walilmuminiina muminiinta iyo wlmuminaati haweenka muminaadkana rabbiga u dambi dhaaf walaa tazid aalimiina rabbiyow ha u ziyaadinin aalimiinta ilaa tabaaran halaag mooye wax kale rabbi u ziyaadinin ducadaana waa ducadii nabiyulaahi nuux uu ku ducaystay annahu lan yumina min qowmika ila man qad aaman qoomkaaga marka wixii horay u rumeeyey mooye wax kaloo ku rumaynaya male lan yumina min qowmika ilaa man qad aaman taasaa lagu ducaysanaya alle subxaana wa tacaala dembigaaga inuu dhaafo naftaada markaad u ducayso waalidkaaga ha hilmaamin u ducee kadibna muminiintaaad u ducaynaysaa ragga ah haweenkaad u ducaynaysaa daalimiintana sidoo kale waad habaari nebiylaahi nuux markaa ducadaasuu ku ducaystay hadde gurigiisa ciddii gashay min almusadiqiina walmuwaxidiina buu u duceeyey ha gurigii nabiyllaahi nuux sidaa awoodeed baa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi oo abu dawuud baa soo saaray laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa ya'kul طacaamaka ilaa taqiy mu'minka maxaa loogu ducaynayaa khayr badan baad ka helaysaa rasuulkeena sal allahu alيه waslm wuxuu ley xadiidkaas laa tusaaxib ilaa mumina qof mumin ma mooye ilaahay rumaysan qof kale ha la saaxibin qof aanan iimaan lahayn munaafaqa ilaahay ku kufriye saaxiib lama noqon kartid maxaa kaloo soo haray walaa yaakul طacaamaka ilaa taqi raashinkaagana yuusan cunin taqi mooye qof ilaahay ka cabsanaya raashinkaaga ha cuno maxaa yeele qofka ilaahay ka cabsanaya raashinkaaga markuu cuno cibaadadiisuu isticmaalaya salaad buu ku tukan qur-aan buu ku akhrinayaa ilaahay buu ku xusayaa meelaha khayrka iyo masaajidduu ku aadayaa raashinkaad siisay laakiin qofkaan faqir ahayn faasiq haddaad siiso iridda markuu ka baxuu ku bilaabi wax alle subxaanah wa tacaala raalli uusan ka ahayn inuu raashinkaad siistay uu ku sameeyo ilan qofka muslimkaa raashinka wuxuu u cuna cibaadu u cuna rasuulkeena sal allahu alayه wasalam wuxuu yidhi qofka muslimka ah waxaa ku filan xagga raashinka luqaymaatun yuqimna sulbahu laba markaa raashin laba luqaymaat wax yaroo la cuno oo afka la geliyo oo dhabarkiisa uu ku istaajistaa ku filan ilaa qofka hadduu gaajaysan yahay cibaado ma istaagi karo kadib wuxuu yihi rasuulkeena sal allahu alay wasalam hadday laabud tahay qofka inuu wakhtiyo badan cuno fa uluثun liطacaamihi wa uluثun lisharaabihi wa uluثun linafasihi buu yidhi ma rabtaa inaad wax cunto kale laba way kugu filan tahay luqmadoode laakiin saddex jeer haddaad wax cunayso iyo in ka badan qofka waa markaad wax cunayso haaf waa inaad raashin ka dhigataa haafna aad u cuntaa biyo ahaan aad u cabtaa haafna aad u banaysaa neefsiga aad u banaysaa ma aha wixii oo dhan inaad buuxiso waa arrintii marka walaalkeenna diidda uu ka hadli jiray diidda marka waxaa la dhahaa eh, diet markii uu dooda samaynayey eh, madaxweynenimadu uu taagnaa arrimahaasuu ka hadlay waa xadiis rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam jazaahu llahu khayra arrinkaana dadku waa fahmeen waxyaaba caafimaadka lagu helo qofka raashinka inuusan iska badin oo wax markaad cunayso raashin kasta markaad cunayso inaad saddex u qaybiso calooshii qayb waxaad ka dhigtaa raashinkaad cunayso qaybna waxaad ka dhigtaa biyaad ka dhigaysaa qaybna hawadii baad u reebaysaa taasaa la doonaya dadka muminiintaa ah markaa naftooday u duceeyaan waalidkay u ducaynayaan ragga muminiintay u ducaynayaan haweenkay u ducaynayaan daalimiintay marka habaarayaan sida nebiyullaahi nuux uu sameeyey rabi اkfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'mina walilmu'miniina wاlmu'minaat walaa tزid الظaalimiina ila tabaara ducadaa waxaa laga faa'iidaysan markaa in loo ducaynayo dadka mu'miniinta alle subxaanaه wa tacaala rumaysan waxaan soo marnay rasuulkeena sal اllahu alayhi wasalam xadiis صaxiixa oo fii musnad ashaamiyiin liطabaraani ku sugan inuu yidhi man istakfara lilmuminiina wاlmuminaat kataba allahu lahu bikulli muminin wa muminatin xasana qofkii u duceeya dadka muminiinta ah iyo haweenka u duceeya oo yidhaahda allahuma kfir lilmuminiina wاlmuminaat haddaad tidhaahdo maalintii duco kasta oo sidaa ugu ducaysay kataba allaahu lahu bikulli muminin wa mumina xasana qof kastoo mumina xasanaa lagaa siin qof kastoo mumina xasanaa lagaa siinaya xasanada intay la ekaan maanta dadka ilaahay rumaysan intay la eg yihiin waa hal bilyan iyo nus bay ku dhow yihiin bilyaar waa nis bay ku dhow yihiin dadka iimaanka leh oo isugu jiraan dad masaakiina ah, dad awliyaa ah, dad dembi isaga jira maanta haddaad ilaahay dembi dhaaf u weydiiso inteed ajir helaysaa oo ajir aan markaa la koobi karin oo la doonayo qofka muslimka markaa inuu ka faa'iidaysto ducada markaa fawaaid baa laga qaadanaya waxaa ka mid a ah ducadaas waxaa ku ducaysa nebi alle subxaana wa tacaala uu doortay annahaa dacwat min nebiyi min ulilcasm nebi ulilcasmka ka mid ah ayaa ku ducaystay nebiyullaahi nuux baa ku ducaystay oo alle subxaana wa tacaala uu rasuulkeenna amray ululcasmiga siday u sabraan inuu u sabro fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul walaa tastacjil lahum marka ulcamigi iyo nabiyulaahi nuux duca uu ku ducaystay oo ilaahay qur-aanku ku ammaanay innahu kaana cabdan shakuuran uu yidhi ducadiisa yanan ku dhaafin waa duco fiicane eh. oo rabbi kfir lii waliwaaliday walilmuminiina ku ducayso sidoo kale annahaa dacwatun bidahri اlgaybi dad maqan baad u ducaynayso ducaad ugu ducaynayso way allahuma kfir lii waliwaaliday walilmuminiina wاlmuminaat sooma ducaynaysid dad kaa maqan markaa u ducaysana waxaan soo marnay adigana malag baa lagu soo dirayaa kuu duceeya walaka bimilin qofkaa walaalkaaga kaa maqan waxaad ugu ducaystay baad ad adigana lagu siiyey ducada markaa sidaasi u fadli badan tahay ha laga faa'iidaysto ducada afartan iyo sagaalaad waa qofka inuu ku ducaysto allaahuma hdinii rabbiyow igu hanuuni lima khtulifa fiihi min alxaqi waxa xaqa dhexdiisee laysku khilaafay biidnika idinkaaga rabbi ugu hanuuni wax waxaa jira xaqoo markaa dadku isku khilaafeen adiga ilaahay waxaad ka baryaysaa xaqa toosan inuu ilaahay kugu hanuuniyo innaka adiga tahdii man tashaau qofkaad doonto waxaad ku hanuunisaa ilaa siraaطin mustaqiim jid toosan baad markaa ku hanuunisaa ducadan waxaa laga soo qaatay fii qowlihi jala wacalaa fahada allahu aladiina aamanuu lima khtalafuu fiihi min alxaqi biidnihi wallahu yahdii man yashaau ilaa siraaطi mustaqiim suurat lbaqara laga soo qaatay fahada allahu aladiina aamanuu ilaahay wuxuu markaa hanuuniyey kuwii iimaanka lahaabu wuxuu ku hanuuniyey lima khtalafuu fiihi min alxaqi waxa la isku khilaafay xaqa dhexdiisa biidnihi baa lagu hanuuniyey wallaahu yahdi man yashaau ilaa siraati mustaqiim marka adigana waxaa tidhaahdaa allaahuma hdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik khaasatan marka khilaafka uu bato oo qof kasta uu sheeganayo isaga xaqii inuu ku taagan yahay ninka kalena baail uu ku taagan yahay diintiisa unbaa toosan manhajkiisaa toosan qofka markuu aaminsan yahay xisbigiisa ayaa toosan jamaacadiisiibaa xaqa haysata qofkii wuu wareeraya inaad ducada xasuusato oo tiraahdo allahuma hdinii lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraaطi mustaqiim rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam sida muslim ku sugan habeenkii markuu istaago taasuu ilaahay ka bari jiray duca noocan oo kale ku ducaysan jiray sida caaisha ay leedahay radia allahu canha fii qiyaami leyli wuxuu odhan jiray allaahuma rabba jibriila rabbiyow rabbiga jibriilow wa mikaa'iila mikaa-iil rabbigiisiiyow wa israafiila israafiil rabbigiisiiyow faatira asamaawaati waalard allaha markaa samaawaadka iyo dhulalka uumayow caalima alghaybi washahaada allah waxa joog iyo waxa maqan ogow anta taxkumu adigaa kala xukminaya bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna waxay isku khilaafeene ihdinii rabbiy igu hanuuni lima khtulifa fiihi min alxaqi waxa la isku khilaafaye xaqa xaggiisa ah biidnika inaka tahdii man tashaau ilaa siraaطi mustaqiim sidaasuu ku ducaysan jiro habeenkii qiyaamuleyl markuu rasuulkeena sal alla alay slam istaago ducada haddaad ku ducaysato allah subxaana wa tacaala xaquu kugu hanuuninayaa biidni illaahi اlbaari ducada kontonaad oo qur-aanka ku sugan oo sheekhu marka uu noo soo uruuriyey waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto allaahuma aatini alxikma rabbiyow xikmad isii allatii xikmadaasoo man uutiyahaa qofka la siiyo faqad uutiya waxaa la siiyey khayran kaiiran khayr badan baa la siiyey ilaahu waxaad i siisaa markaa xikmad xikmadaasoo qofka la siiya khayr badan la siiyey rabbiyow xikmadda isiina tira ducadaas waxaa laga soo qaatay aayadda allah jala wacala fii kitaabihi اlkariim uu ku yidhi waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayra kaiira qofkii markaa xikmad la siiyo waxa weeyaan khayr badan baa la siiyey xikmada qofka muslimka la siiyana waa nicmooyinkay ka mid tahay alle subxaanaه wa tacaala xikmad inuu ku siiyo xukun inuu ku siiyo dadka ad ku kala saarto cilmi alle subxaanahu wa tacaala uu ku siiyo dadka aad ku xukunto oo aad barto oo laga faa'iidaysto xikmadday ka mid tahay ilan waa khayr weeyaan qofka dadka khayrka baraya ee cilmiga baraya ee markay iskhilaafaan kala saaraya ee markay dagaalamaan dhexdooda islaax dhigaya waa xikmad weeyaan ilaahay marka in laga baryo inuu xikmadaa ku siiyo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam dadka xukunka la siiyey cilmiga la baray wuu ammaanay laba shay buu sheegay rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam oo aan la isku xasdin sida bukhaari uu soo saaray sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa xasada ilaa fitnatayn xasad ma jiro wax laisku xasdo ilaa laba shay mooye xasadka caadiga ahaa maahade xasadka waxaa la dhahaa qofka wax ilaahay nicmad uu siiyey inaad tiraahdo ilaahow ka soo qaad anigana isii laatan waxaa la dhahaa waxa aad jeceshahay qofka waxa la siiyey oo kale ilaah inuu ku siiyo ilaah waa ka soo qaadin laakiin qofka wax waad siisay anigana rabbi oo isii taasaa laga wadaa laba shay unbaa markaa la jeclaan karaa labadaa shay waxa weeyaan rajula aataahu اllahu maala qof ilaahay maal uu siiyeyo fasallatahu calىa halakatihi fi اlxaqi oo ilaahay uu ku halaagay maalka xaqa inuu ku baabi'iyo yaa heli kartaa ninbaa ilaahay maal buu siinaya maanto dhan buu bixin war maalkan inteed ku wada ilaahay wuxuu ku halaagay maalki inuu halaago rasuulku wuxuu ka cabiray halaag kan baa u imaanaya waxaasuu kan baa soo maray intaasuu bixin masjid baa la dhisay wuxuu hayo ku bixin madrasaa la dhisaya agoon baa dhibaataysan ibnu sabiil baa jooga dad baa takhaatiir ku jira isbitaallo ku jira qofkaasoo kale waa wax ilaahay laga baryo weeyaan inaad tidhaahdo ilaahu qofkaasoo kale iga dhig ilaahu maalkaasoo kale isii maalkaa markaad isiisana qofkaasoo kale aan naqdo waa la helaa ummadda alle subxaana wa tacaala dad baa laga helaa maalka aanan u naxariisanaynin laakiin baail maa xaqa bay ku bixinayaan ku halaagayaan eber warajulun iyo ruux aataahu allaahu xikmatan ilaahay xikmad uu siiyey ha qur-aan buu ilaahay siiyey cilmi buu ilaah siiyey fa huwa yaqdii wuu xukminayaa markaa bihaa xikmadii buu dadka ku xukmin oo uu barayaa wa yucallimuhaa sidoo kalena dadkii buu barayaa qofkaasoo kalena inaad tiraahdo ilahu kaasoo kale iga dhig sheekha dadka waxaa baraya ee xikmadda ku kala xukminaya dadkiina wax sii baraya inaad ilaahay ka barido waa waxyaabaha markaa la jeclaysto weeyaan laakiin haddaad tiraado ilahay uga soo qaad oo aad tiraahdo ma aragtay haddee maxaad maalka u siisay sano hore waxba usan haysanin siduu ku helay qofkan maalka ilaahay baa siiyey ilaahay baa kor u qaaday adigana ilaahay ka bari taasoo kale xasidnimay noqon inaad taraabo shalay buu ninkan macallin ahaaye nairobi toban sanana ma jooge eh? annagoo soddon sano iyo konton joogna awooyaasheen baa yimid waxba ma haysaneen ninkan siduu ku helay xaasidnimo waa lama rabo ducada konton iyo koobaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allaahuma habbitnii biاlqowli الhaabiti fi اlxayaaةi اddunya wa fi اlآakhira allaahuma habbitnii rabbiyow igu sug biاlqowli الhaabiti qowlka sugan rabbiyow igu sug waa laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuulu اllah ilaahu igu sug fi اlxayaaةi اddunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wa fi laakhira aakhira rabbiyo waxaad igu sugtaa qoolka wanaagsan ee saxda ah ee raalliga laga yahay sidaa inaad ku ducaysato ducadaa waxaa laga soo qaatay alle subxaanaه wa tacaala qowlkiisa fii suurati marka ibraahim uu allah yidhi yuhabbit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli الhaabit fi اlxayaaةi اddunya wa fi اlaakhira wayudil اllahu الظaalimiin wayafcalu اllahu maa yashaa taas weeyaan ilaahay wuxuu ku sugaa qolka wanaagsan dadka markaa iimaanka laga helay aladiina aamanuu biاlqowli haabit buu ku sugi qowlka xaqa ah aayaddan markaa waxa weeyaan waa su-aalu weeyaan qofka ilaahay inaad ka barido inuu kugu sugo su-aasha wanaagsan ilan qabriga su-aalo badan baa qofka la weydiinaya diintaada lagu weydiinayaa allah baa lagu weydiin nebigaa lagu weydiin sida bukhaari uu warinayo min xadiidi albara bni caazib radia allaahu canhuma rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi almuslimu idaa su-ila fi lqabri qofka muslimkaa qabriga dhexdiisa marka wax la weydiiyo shahida an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulu اllah marka su-aal la weydiiyo oo wax la weydiiyo wuxuu qirayaa oo uu odhanayaa ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuulu اllah fadalika qowluhu yuhabit اllahu yuhabit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli haabiti fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira sidaa weeyaan sidaa awadeed baa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam qofka marka la aasayo ee ciidda lagu gadiyo ee la dultaagan yahay wuxuu dhihi jiray war qofka walaalkiina dembi dhaaf ilaahay u weydiiya istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu اtathbiit ilaahay waxaad u weydiisaan inuu su-aasha si fiican uga jawaabo fainahu اlaana yusأal haddaa su-aal la weydiinaya oo la waraysanayaa marka soomaha adduunyada intaan nool nahay oo caqligeenna uu fiican yahay oo caafimaadka intaan qabno soomaha inaan ku ducaysanno allaahuma habitnii biاlqowli haabit fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira taas weeyaan inaan ku ducaysano darsigeennii caawana intaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa sal allah waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin